بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد أيها الإخوة waxaan isku dayayaa kelmado aan tiro badnayne kooban inaan idin gaadhsiiyo ku saabsan mowduucaasi ah balliquu cannii walow aaya waa mas-uuliyaddu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ina dareensiinaya inaynu qaadno ugu horrayn waxaynu wada ognahay oo qof kastoo muslima garanaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa rasuulkii ugu dambeeyey ee ilaahay soo diro looguna talagalay diintiisu inay jirto ilaa qiyaami saaca nebi ka dambeeya ama rasuul ka dambeeyana inaan ilaahay soo diraynin subxaana wa tacaala ilaahayna nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka wuxuu in badan ku tilmaamayaa in basharkao dhan loo soo diray weliba qur'aanka sheegaya nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam in bini aadamkaoo dhan loo soo wada diray waa qur-aankii ku soo degay markii aanu meel la haysanin ee tariidka uu ku ahaa magaalada maka yacni waa qur'aan makiya qur-aanka sheegaya inuu nebi moxamed yahay calayhi salaatu wasalaam rasuul dadkao dhan loo soo diray tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira wma arsalnaka ilaa raxmata lilcaalamiin qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica wauxiya ilaya hada alqur'aanu liyundirakum bihi waman balaq waa suurat alacraaf ancaam suurat alfurqaan waa qur-aan makiya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo aan agtiisa dowladnimo haysan waxba haysan keligiiya ayaa rabbi subxaana wa tacaala oo maka jooga oo aan agtiisa aanay oo lin wasaa'il dunida lagu gaadha yani maanta waxa laga yaabaa t v iyo internet iyo satellit iyo wax caalamka o dhan wax loogu sheegi kara inuu yaalo aanu jirin agtiisa wax tuulada xigta wax loogu sheego ayaa rabu samaawaati waalardi nebi moxamed la hadlaya wuxuu leeyahay lilcaalamiin baa lagu soo diray adduunka dhammaantii ayaa lagu soo diray qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica dadka u sheeg baa ilaahay leeya waxaad ku tidhaahdaa anuu rasuulkii dhammaantiin loo soo diray baan ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam diintaasi axsan sida ugu fiicanee loo xambaari kara buu xambaaray habeen iyo maalinba wuu u soo jeeday sidii uu bashariyada u gaadhsiin lahaa ila iyo dadaalkiisu halkuu ka gaadhsiisnaa rabbi subxaana wa tacaala uu ku leeyay falacallaka baakhicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa ilaa rabbi uu ka leeyay subxaana wa tacaala yacnii waxaad ku dhowday inaad naftaada halaagto rumaynta ay dadku ku rumayn la'yiin iyo sida aad maxay ugu dadaalaysa in dadkan diintu ay gaadho nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula dardaarmay markaasi saxaabadiisii iyo dadka muslimiinta isaga ka dambeeya inay qaadaan diinta tan oo ay dadka kala gaadhsiiyaan wuxuu nebigu geeriyooday salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh iyadoo weli islaamnimadu jaziira alcarabiya ay ku kooban tahay haddana saxaabada markuu la hadlayey kusuf wakhtigu dhacay buu la hadlay dabeetana wuxu uhi war maydin gaadhsiiyey diintii haabay bay yidhaahdeen waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegtay shan shay oo aan ambiyada kale la siinin in isaga la siiya uu gaar ku yey shantaa shay waxaa ka mid ahaa in isaga loo soo diray bucistu ila annaasi kaafa xadiidkii bukhaari dad oo dhan baa aniga laysoo diray buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa isagoo la hadlaya markaasi saarayay mas-uuliya ah inay xambaaraan diinta tan balliquu cannii walow aaya buu nebigu tilmaamayay balliquu cannii war iga gaadhsiiya dadka basharka waxay iga gaadhsiisaan buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam walow aaya aqal yacnii inta ugu yarna ha noqoto aayadna ha noqotee dadka gaadhsiiya buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam idan waxaynu u baahannahay inaynu dareenno mas-uuliyadda nebi moxamed uu ina saaray calayhi salaatu wasalaam aakhirana laynugula xisaabtamayo oo ah inaynu dadka gaadhsiinno ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa nebi maxamed risaaladiis loo soo dhiibay waxay dushooda fuulaysaa in allaale iyo intii rumaysay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam deriska marka aan caawa u jeednaa ma aha deris aan kaga warramayno dacwada iyo ajarka laga helo dacwada iyo qaabka loo fidinayo maaha waa daris aan jecellay inaynu ku tilmaamno mas-uuliyadda saaran qofka mu'minka ah ee ka saaran diintan inuu dadka kala gaadhsiiyo waa qadiyad u baahan inaynu in badan ka hadalno waxaan jeclay inaan soo naqliyo adictor cabdilwahaab iturayri sheekha la yidhaahda maqaal uu leeyay oo dheero ku saabsan maqaal iyo muxaadaraad iyo qoraal qoraalba uu ka leeyay mowduuca kan oo isagu u bixiyay cinwaan la yidhaahdo alcamalu liddiin mas-uuliyat اljamiic buu isagu ula baxay waa mas'alo tilmaamaysaa in aynu aaminno oo rumayno inaynu soo celcelinno in badan isu sheegno in mas-uuliyaddii nebi maxamed loo soo dhiibay uu innagayna soo gaadhsiiyey inana ayna saarantahay xilkaasi aynaynu qaadno basharka intiisa kala gaadhsiino waa qadiyadaynu u baahanay inaynu ku adeegsano awoodaheenna haddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku lahaa falacallaka baaqicun nafsak lummana ay sidii ugu fiicnayd u xambaareen saxaabadii iyo taabiciintii waxaynu u baahanay inaynu si xooggan u xambaarno isuma dhiganto malaayiinta muslimka sheeganaysa bal ee bilyanka dhaaftay iyo inta ay xambaarsan yihiin inay bashariyada gaadhsiiyaan haddii bilyan iyo badh ama laba bilyan oo muslimo maanta dunida korkiisa saarina ay dareemaan diintan in mas-uuliyadi ka saarantay ugu yaraan in mas-uuliyadi ka saarantay basharka kale dunida ku nool oo dhan inay warkii xagga alle ka yimi u sheegaan waayo waxaad dhex u tihiin warkii alle ka yimi baa idinku sidaan warkii alle ka yimi waa kitaabka agteenna yaallaynu masaajidda dhex dhignay warkii rabbi ka yimi subxaana wa tacaala ee bini aadamka ku socday innagaa rumaynay oo ina soo gaadhay waxaa balyuun iyo barhkaa muslimka ha saaran inay warkaasi qaadaan oo gaadhsiiyaan asxaabu risaala inay noqdaan asxaab dacwa dad mabaadi iyo diin dunida u sida adduunku wuu ooman yahy wuu harraadan yahy waxa uu adduunku isu dilayo waxa uu dhaqaala burburka ugu jiro waxuu dulmigu uga socdo waxoo dhammi waxa weeyaan naxariista ilaahay soo diray baan gaadhin inta aan naxariistu gaadhinna dulmigaasi u jiraya waayo wamaa arsalnaaka ilaa raxma baa ilahay leey waa naxariis waa naxariis sharciya waa naxariis dhaqaalaah waa naxariis siyaasiya waa naxariis akhlaaqa waa naxariis dhaqan iyo nolola waa naxariis cibaada waa naxariis caqiide iyo wax la aamino ah mas-uuliyaadkaasi waxay u baahan yihiin dadka muslimiinta inay xambaaraan waxaan isleekayn maanta tiradoodu intay tahay iyo risaaladatan intay xambaarsan yihin qof waloo inaga midi intuu subaxii toosaayoo dareemaa war ilaahay mas-uuliyaddan aakhire wuu ku weydiinaya maxaad samaysaa saad cid u gaadhsiisaa ilaahay wuxuu leeya yaa yaxya khud ilkitaaba biquwa qofka mu'minkii wuxuu u baahanya inuu diinta tan jiddiya iyo xoog ku xambaaro inuu mas-uuliyad ku xambaaro ah inuu nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ka maqlay isagoo leh laga soo gaadhsiiyey balliquu cannii walawaaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam in badan ku celcelinayay ruba muballiqi nawca min saamic masjidu khayf muna ama mina isagoo nebigu jooga calayhi salaatu wasalaam oo xajatulwadaac dadka la hadlaya ayuu nebigu ku celcelinayay falyuballiq ashaahidu lgaa'ib warooyka jooga ee xaadirka ahi dadka inta maqan ha gaadhsiiyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamayaa muslimiintii markaa taagnayd inta maqan ha gaadhsiiso ee bini aadamka inta ka soo hadhaya wayna soo gaadhsiiyeen intaynu xambaar haddaynu in yar taariikhda dib u celinno jiilu saxaaba waxaa mid u ahaa iimaanka iyo xambaaristiisa ama dadka gaadhsiintiisa mas'alat alintimaa oo ah inuu diinta ku abtirsado oo uu diinta rumeeyo maalintuu rumeeyaabuu qof kastoo muslimin rumaysanaa inay korkiisa saaran tahay inuu xambaaro diinta tan maalintuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bayca la galo ayuu rumaysanaa inuu yahay askar ka mida askarta ilaahay ee la rabo inuu diinta tan qaadaa innagase waxaad mooddaa labadaasi inay kala fuqeen mundaka imisaynu ilaahay rumaysnayn imisaad muslim ahay imisaad si hamigana xambaarsanayd inaad dad kale diin gaadhsiiso bal iyaga u fiirso inta ay muslimka ahaayeen iyo inta ay qaadeen bacd alqisas taariikhda ay warisaan midhan idiin qabto maala nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu wareejiyey siyaaj ama dayr iclaam baatila oo ah inuu ama waalan yahay ama wuxuu sheegayaa inuu sixiroolay ama aanu waxba ka jirin aynu taariikhda ku daraasaynaa saxaabada iyo siday u islaameen iyo markay islaameen waxay samaynayeen maalan tufayl ibnu camr اdawsi saxaabigii la odhan jiray makuu yimi reer maka iclaamkii weynaaye jiray wuxuu u sheegay inuu iska ilaaliyo wiilka quraysheede dadka sixre markuu afka la gaadho dabeetana ahlu taariikhu say warinayaan wuxuu gaadhay xad ninkaas siduu uga fayjignaa u dhagaa furaysto akhiiranna ilaahay wuxuu doonay inuu maqlo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kadib wuu dhegaystay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu isla warni weynoo caqli labaatee furtanna iska tuur ninkani wax saxa hadduu sheegayana waad arki wax qaldan hadduu sheegayana waad arkaya dhegayso wuu dhegaystay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhegaystayna wuu rumeeyey waa ninkaa iminka yimi ee saacad ka hor rumaysnaa inuu nebi maxamed ama sixiroolaya ama nin waalan yahay ama nin mabdi'iisu qaldan yahay inuu yahay laakiin hadda ay ka dhaadhacday inuu ilaahay rasuulkii yahay dabeetana iimaanku uu galay qalbigiisu ah inuu risaalada tan rumeeyo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiya u idir markaa haddaba niman baan ka imid dows la yidhaahdo qabiilaan odayadeeda ka mid ahayo dows la yidhahdaan ka imid oo zinada iyo rabshadda iyo waxaas ku tiro badan yihiin wuu tegey saacaduu nebi maxamed la joogay calayhi salaatu wasalaam saacadahaasuu nebi maxamed rumeeyey calayhi salaatu wasalaam saacadahaasuu fahmay diinta asalkeedii oo ah tawxiidka kan kadibna wuxuu gartay in mas-uuliyadiisna fuushay ah inuu diintan basharka kala gaadhsiiyo dibbuu u laabta tolkii buu diinta u soo bandhigay wax badan buu ku waday si dheg baa jalaq loo siin waayey muu odhanin waar lagu dhegaysan waaye adna danahaaga iska raaca haddaba kuwani waa qaar aan la halaagayo meel daran looga yeedhayee dantaada iska raaca muu odhanin ee wuxuu raadinayaa ama dareemayaa diintan in mas ka saaran tahay nabi maxamed buu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam isagoo leh ilaahay rasuulkiisi iyo reer dows waa gaaloobeen rabbina inay rumeeyaan waa diideen ilaahay ii barin balaayo alla ku soo rogo reer dows diinta yeeli waayee in balaayo ku soo rogo inta kale ahlu taariikha wariya laakiin weedhatani waa weedhii bukhaari xadiidka bukhaari ku yaallaa warinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha kor u taagay saaxib alqalbi alkabiir intuu gacmaha kor u taagay buu wuxuu yidhi allaahumma hdi dawsan waatinii bihi ilaahay ou reer dows soo hanuuni iina keen reer dows ilaahay ou soo hanuuni buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam dows markuu u duceeyey in alla hanuuniyo ufayl ibnu camar addawsi dib buu noqday isagoo risaaladii xambaarsan reer dawsi dacwadii buu ku waday wakhti kadibba wuxuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam siddeetaneeyo nin isagoo wata ama siddeetaneeyo guri reerahood isagoo wada oo ay muslim yihiin ilaahayna rumeeyeen ragguu keenayaa ka mid ah waxaa ka mida diinta inta ugu ballaadhan ninkii inoo keenay innagana abu hurayra addawsi waa raggu gacantiisa ku keenay maxay tufayl ibni camr addawsi tufayl wuxuu rumaystay markuu laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuulullah yidhi inuu xambaaro diinta tana uu dadka gaadhsiiyo tufayl innagu axaadiis badan kama hayno oo uu soo wariyey laakiin kuwii ilaahay gacantiisa ku hanuuniyey baa ina soo gaadhsiiyey kumaankunka xadiia maanta aynu warinayno amase aynu dhiganayno طufayl ibnu camar wuxuu dareemay markaas inuu diinta tan xambaaro idan mas'ala اlintimaa inuu qofku islaamo oo diinta soo gale waxay u fahmayeen inay tahay inuu nebi maxamed safiirkiisii noqonayo marka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam safiir ka socda oo risaaladii nebi maxamed dadka u sida inuu yahay buu rumaysanaa saxaabi kasta miaal labaad aan idiin soo qabto doctor cabdilwahaab miaaladu tilmaamayaa abidar alkhifaari ayaa yimi isagoo diin doona qisadiisa dheeree sunan ku soo aroortaynu naqaanaa akhiiran wuu islaamay wuxuu islaamay iyadoo islaamku uu qarsoon yahy abi dar uu ka sheeganayo inuu joogay wakhti uu ahaa rubci lislaam islaamkuba afar qof oo isagu saddex kaluun inay jireen isna uu kii afraad yahay axaadiis badanoo saxaaxoo kalea soo aroortoo tilmaamaysa in rag badan oo kale jireen laakiin waxaad ka dareemaysaa uun sida loo qarsoonaayo islaamka looga xoog badnaayo wax waliba ay u ahaayeen hoos hoos un wax laysugu sheegayay inuu yimi dabeetana inuu qaatay dareenka ah ninkii saddexaad ninkii afraad inuu yahay ee islaama wuxuu isku dayay kow qorayshtan habaarka qabta ee faafinaysa iclaanka kan iclaankooda inuu buriyo oo halkan ka bilaabo mas-uuliyaddan inuu xambaaro ah inuu u sheego quraysh oo dhan tawxiidka oo uu ku dhawaaqo isagoo nebi maxamed ku yidhi calayhi salaatu wasalaam alxiq biqowmik markuu islaamo eeshahaatay ee diinta wax looga sheegay wuxuu nebigu ku yidhi war tolkaa iskaga noqo oo marka ay ku soo gaadho in diintu muuqato oo ilaahay ii xoojiyey markaa ii kaalay buu ku yidhi laakiin iminka waad aragtaa xaalka maka ka jira makina meel aan niman quraysh u dhalani uu deganaan kara ama joogi karo ma aha adna reerkan kama tirsanidoo nin khifaara baa tahay tolkaa iska qabo oo marka aad maqasho islaamku wuu soo baxay markaa isu keenkeen buu ku yidhi abi dar laakiin wuxuu dareemay mas-uuliyadi inay diintan ka saarantahy wuxuu bilaabay intuu maka isi dhex taago inuu tawxiidka ku qayliyo naadiyadii quraysheed baa maqlay wiilkan dhawaaqaya ee wixii maxamed sheegaya calayhi salaatu wasalaam sheegaya kadibna waa la tumay gacantaa lagu boobay waa la tumay iyadoo la tumayo ayuu cabbaas yimi cabbaas oo nabiga calayhi salaatu wasalaam caaifa u hayay cabbaas wuxuu ku yidhi waryaadheen qurayshay ninkan aad tumaysaan ma garanaysaa waa ninkani waa nin reer bani khifaara khifaarna haddaa ninkeeda dishaan waa ogtiinoo safarkii nisham dhulkooduu sii maraa dib safar halkaa idinku maraya caqli ikhtisaadiyuu kula hadlaya tijaariyo baabkii laga hadlaya ahayn waayo qofku isagoo diin ahaanku neceb ayaa dana maslaxadeeda uu qaba daraaddeed buu marar badan kuu dayn karaa isagoo diin ahaan diidan yani waxay tilmaamaysaa basharku inuu masaalixda qaarkeeda dhowrsan karo qisadan baa ka mida ah. sumaamata bnu aaaal qisadiisii baa ka mida ah markii uu yimi ee ay u hahanjabeenee layidhi cimraysan maysid waa kuu yidhi yamaama raashin dambe idinka iman maayo waa ninkan waa ogtiin inaan raashin dambe meesha aynooga imanayna hala fasaxa baa la yidhi abidar maalintii sidiibuu ku badbaaday maalin labaadiibuu haddana sidii u qayliyey tawxiidka ku dhawaaqay waa la tumay haddana ilaahay cabaas buu keeno sidii si leeg buu sheegay dee waa magaalo dhanoo kolba qaar kutumayaan kuwii shalay lagaa kiciyey qaar aan ahayn baa kutumaya waa haddana waa kala hadlayu waa ka tegay mar saddexaad buu haddana dhawaaqii sii bilaaba dib baa loo garaacay cabbaas baa haddana ilaahay ku soo saaro ka saaray markuu tegay muxuu sameeyey maysidhi wallaahi diintan waa kii nebigiina ku yidhi tolkaa iska qabo meeshii aad kaga dhawaaqdayna wata sidan lagu tumay wardigaaga iska hayso bal markii nebiga alla soo saare uu xoogaysto ayaad u tegi doontaa maya wuxuu dareemay in diintan xil ka saaraya aynu faafiyo dabeetana xilkaa markuu xambaaray reer khifaar buu dacwa u bandhigay intuu nebi maxamed la joogay wakhti yar buu la joogay wakhti yar baa wax loo sheegay kadibna waxaa la yidhi tolkaa iskaga noqo markaad noqoto tawxiidkaa loo saxay sharaa'ic badanina diinta maba soo degin tawxiidka akhlaaqiyaadka waxoogaa ku saabsan baa soo degay laakiin tawxiidku waa diinta asalkeedii tii buu tolkii la dhex maray dabeetana markii uu nebigu soo baxay calayhi salaatu wasalaam madinima isagoo nuswatuu yimi haddana waa noqday nuskii kalena wuu keenay marka horeba nusna way raaceen siduu dacwadiisa u waday nuska kalena waxay dhaaheen warsoo kuma odhan nebigaad rumaysay marka aan kor noqday kaalay haa buu yidhi waxay dhaaheen haddaba waanu iska joogayna hadday diintaasi soo baxdo u guulaysto waan ku raacaynaayo wakhtigaa nagu sin nusna waa rumeeyeen nusna waxay la sugeen intii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam diintiisu ka soo baxayso kadibna markii madiine uu nebigu yimay diintu soo baxday nuskii kalena waa raace ilaa uu nebi maxamed uga ducaynayay oo uu leeyay khifaar hafara allahu laha wa aslam saalamaha allah aslam oo qabiilka loo khifaar ilmaadeeryihiin iyana dacwadii uu waday baa gaadhay dabeete iyana waa soo islaameen kadib uu nebi maxamed u ducaynaya calayhi salaatu wasalaam raggaasi xambaaray diintee dadkaa u geeyey waxaan odhan karnaa saacaat aw sawaycaad bay nebi moxamed la joogeen calayhi salaatu wasalaam laakiin waxay dareemeen qaadashada diinta tani inay keensanayso xambaaristeeda alintimaa oo haddaad qaadato diinta tan oo aad u nisbo sheegato inuu waajibi ku fuulayo inaad dadka kale gaadhsiiso bale ragga waaweyne iyaga la maqlaya qaar ka mida nebigu iyaga wuxuu kula ballamayay inuu tolkoodna keenayo in badan baynu halkan ka sheegnay xadiidkii damaad alasdi ninkii nebiga u yimi ee yidhi waxaan maqlay in eh, jibanku haleeleen oo dacayaddii qurayshi ay faafinaysay waxay gaadhsiiyeen inay suurada ka bixiyaan nebi maxamed inuu waalan iyo jindarderay oo qabaa'ilka kale warkaasi gaadho nin iska waalanoo meesha jooga inuu yahy nin qabiilkaa ka tirsan baa u yimi nebiguu yimi isagoo leh qolada wax tuftuftaanahay ee waxoogaa kugu tufo balan layninku daweeyo waa nebi maxamed baa waxoogaaga lagu tufaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yimi buu nebigu xamdala bilaabay in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuh weedhaynu naqanay saxiixu muslim kusoo aroortuu bilaabay ninkii calaa kulli xaal uu islaamay waayo ninka erayadan ku hadlaya inaanu nin waalan ahayn jinno ka hadlay baa la garan karaa ee caqli weyn qof loo risaalad xambaarsan oo rabbi soo diray inuu yahay kadibna wuu islaama dabeetana nebiga baycu la gelayay nebigu calayhi salaatu wasalaam baycada muxuu kula galay wa calaa buu yidhi keligaa kuma rabo baycayga qaad tolkaana inaad diinta keenayso adiga waa kan tolkaana qaad oo xambaar idan waxay ahaayeen saxaabadu marka ay diinta soo galaan ayay dareemayeen mas-uuliyadda in xil diintan ka saaray ay dadka kala gaadhsiiyaan innagu ilaa imisaynu muslim ahayn intaynu si qaadnay diinta tana ka fakarnay inaynu dad kala gaadhsiino qof muslima aynu waxu sheegno jaahila mid muslim oo caasiya ama aafila aynu ilaahay xasuusinay midaan salaad tukanaynu salaada barray intaynu xambaarnoo dareennay inu xilka ahay mise innagu islaamku waynu ku dhalanno waa bes saxaabadii nebi moxamed noocaasay u fakarayeen xataa kuwa insiga amaahe kuwa jinkiina saasay u fakarayeen saxaabadii jinka ahayd nebi moxamed saqalaynkaa loo soo diray jin iyo insiba soo ma aha loo soo diray jidhka cidi inooma soo aragee ilaahay baa inooga soo warramay ilahay muxuu kaga warramay waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'an falama xadaruuhu qaluu ansituu falama qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin qaluu yaa qowmana ina samicna kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan lima bayna yadayh yahdi ila alxaqi wailaa ariiqi mustaqiim yaa qowmana ajiibuu daaciy allah waaminuu bihi yakfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabin aliim ilaahay wuxuu ka waramayaa in koox jin ka midi nebi maxamed uu timi calayhi salaatu wasalaam dabeetana isagoo qur-aanka akhrinaya ay dhegaysteen markii ay u yimaadeen nebigoo qur-aanka akhrinaya iyagu ay wada hadleen warkan ilaahay baa ka warramaya inta iyagu wada hadleen ay yidhaahdeen aan dhegaysanno war bal aamusa aan dhegaysanne ilaahay muxuu kaga warrama hal jalsaa la yimi qur-aan baa la dhegaystay ilaahay baa la rumeeyey maxaa ka dembeeyey falamaa qudiya wallow ilaa qawmihim mundiriin baa ilaah yidhi markii uu nebigu dhammeeyey calayh salaatu wasalaam qur-aanka wallow ilaa qowmihi mundiriin tolkood bay ku noqdeen iyagoo diintii xambaarsan oo yeedhaya idan waxaynu arkaynaa inay tahay sifada ay lahaayeen saxaabadii nebigu hadday jin yihiin iyo hadday insi yihiinba wax allaaliya wixii nebi maxamed dhagaystay ee diin ka dhagaystay inay fahmayeen inay safiir ka yihiin nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo maadaama ay rumeeyeen inay xambaaraan diinta tan oo dadka kala gaadhsiiyaan wallow ilaa qowmihim mundiriin qaaluu yaa qowmana inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alxaq inagu intaynu markaas xambaarsannay intaynu dareensannay intaynu dareensannay in nebi maxamed inagu yidhi calayhi salaatu wasalaam balliquu cannii intaynu dareensannay inaynu ka mid nahay kuwa la yidhi war dadka gaadhsiiya war wax iga gaadhsiiya aayadna ha noqoto iga xambaara waxaynu arki karnaa haddaynu qur-aanka dib ugu noqonno diintoo dadka la gaadhsiiyaa inay tahay shaqada qofka muslimkaaba ama inay tahayba wadiifat اlcumri say culammadu u tilmaamaan cumriga intaad nooshayba shaqada koowaad ee aad rabto inaad qabato walidaalik baa markaad u fiirsato kuwii layna yidhi ku dayda fabihudaahu muqtadi kuwii layna yidhi jidkooda raaca siday u xambaareen inay dadka gaadhsiiyaan baa qur-aanka warramaya nebi nuux baa ilaahay qur-aanka inooga warramaya subxaana wa tacaala oo sifaynaya barnaamijkiisii dacwadeed nebi nuux waxaa ilaahay kaga warramayaa kow habeenki iyo maalintu awqaata camalka inay ahayd habeen iyo maalinba sideed saacadood iyo galin hore iyo lama soo shaqo tegaynin habeen iyo maalinba inuu shaqada tan ku jiray innii dacawtu qawmii laylan wanahaara ilaahayow habeen iyo maalinba waan yeedhayay oo tolkay waa u dhawaaqayay waa alwaqtu kullu marka habeen iyo maalinba isagoo shaqada hayaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay haddana in la leeyay falam yazidhum ducaa'i ilaa firaara yeedhmadaydi fogayn uunbay usii kordhisay habeen iyo maalinba markuu yeedhay ay ka sii carareen ma hadhay maya ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxa uu bilaabay inuu asaaliibta bedelo barnaamijkiisa dacwigii namad qudha ma ahayn mid qaab qudha u socda ma ahayn ee wuxuu leeyahay uma inii dacawtuhum jihaara uma innii aclantu lahum waasrartu asrartu lahum israara ilaahay ow kor baan ugu dhawaaqay oo waa la faqay oo hoos waa ugu sheegay yacnii qaab bini aadam uu wax qof kale u gaadhsiiyo dhanba waan adeegsaday xagga waqtiga wuxuu leeyahay waqtoo dhan baan adeegsaday habeen iyo maalinba xagga asaaliibtana wuxuu leeyahay kor iyo hoos iyo si walba waxbaan u sheegay usluub baan ka tegey ma jiro xagga taimka guud ahaan barnaamijkan misuu soconaya hadduu maalin iyo habeenkiiba soconaya misaa la wadayay ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inuu yeedhayo maxay alfa sanatin ilaa hamsiina caaman xagga time frameka marka laagana sagaal boqol iyo konton sannadood buu barnaamijkaasi socday waa barnaamij sagaal boqol iyo konton sannadood socda oo habeen iyo maalinba la wado oo usuluub kasta oo la mari karana loo marayo kor iyo hoos iyo si kastoo wax loogu yeedhi karo in loogu yeedhi karo yacni waxaynu dareemaynaa ambiyadu qaabkay dacwadda u wadeen ama mas-uuliyaddan qaabkay u dareemayeen waa mas-uuliyad aakhire laysweydiinayo ilahay qur-aanka muxuu leeya falanas'alanna ilahay qur-anka wuxuu ku tilmaamay in la weydiin doono maxay kuwii la soo diray mursaliinta ahaa iyo kuwii loo dirayba in aakhire la weydiinayo mursaliintana waa la weydiinaya kuwa kalena ma adaa ujibta maxaa ugu jawaabteen baa la weydiinaya labada kooxoodba su-aasha waa la weydiinaya idan ambiyadu waxay daraysnayd rumaysnaydoo dareemaysay su-aashaa ilaahay markuu weydiiyo maxay odhan doonaan waa kan sii sheeganaya markaa le rabbi innii dacwtu qowmii leyla wanahaara falam yazidhum ducaa ilaa firaara waa kaa cabanaya ilaahay u sheeganaya inaanu isagu taagtiisa waxba la hadhin innagu maxaynu odhaynaa aakhire markaynu ilaahay hor tagno ilaa nebi maxamed baa inugu yidhi balliqa canii walow aaye waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya nebi la dhibay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam god lagu riday la addoonsaday la xabsiyey been lagu dacweeyey qurba ku dhacay waxaasoo dhiba isagoo ku jira oo xabsi ku xidhan waxaasoo dhiba isagoo ku jira oo xabsi ku xidhan ayuu haddana wuxuu isku dayayaa furso kasta uu helo inuu dacwadiisa gaadhsiiyo nebiyadii dabadda marayey qur-aanku wuu ka warramay waxaa laynooga warramayaa nebiyadii xabsiga ku jiray iyaguna siday dacwadda u xambaareen yacnii nebi maxabuusa oo awooddiisu ay xadaysan tahay oo qof jeel ku jira waad garan kartaa boqor soo xidhay xabsi lagu xidhay meelaan waddankiisii ahayn ku xidhan haddana rumaysan inuu xilka aynu diintan qaado dadka gaadhsiiya inuu saaran yahay dareemaya markaa mas-uuliyaddaasi inuu qaado ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa marka wadakhala macahu sijna fatayaan dee maxaabista jeelkunbaa isu keena laba kuwii boqorka shaqaalihiisa ah kii sharaabka samayn jiray bay yidhahdaan iyo kii cunnada samayn jiray ayaa la soo xidhay laba boqorka shaqaalihiisa bay xabsiga isugu yimaadeen labadii waa u yimaadeen qaala axaduhumaa inii araanii acsiru khamra wa qaala alaaharu inii araanii axmilu fowqa ra'si khubsan ta'kulu طayru minh nabina bitawiilihina naraaka min almuxsiniin nebi yuusuf bay u yimaadeena waxay idhaahdeen niyo waanu riyoonnay riyadii aanu riyoonnayna midna wuxuu ku riyooday isagoo majuujinaya khamri acsiru khamran isagoo khamri maroojinaya cinabkaa laga maroojiya ama laga majuujiyaa ka kalena wuxuu leeyahy anigoo madaxa khubus ku sida oo ay shimbiro cunayaan baan ku riyooday waxaananu ku aragnaa nin muxsina inaad tahay iyuu ixsaan samaynaya gaaluu la xidhan yihi gaalaa soo xidhatay haddana gaaladii uu la xidhnaa waxa ay ka arkeen dhaqankiisa inuu qof muxsina yihi qofka daaciga ahi ee raba inuu diin dad gaadhsiiya waa inuu leeyahay astaanta in basharku ku soo hiran karo walow danahooda maadigaha kuugu soo hirtaanne waxay sheeganayaan markaas isagoo maxbuus oo xabsi ku jira ayay waxay u qirayaan inay u arkaan inuu ka mid yahay maxay muxsiniinta inuu ka mid yahay su-aashoodaa markay weydiiyeen wuxuu arkay in fursadii ugu jirto nebi yuusuf fursadda danbuu ka faa'iidaysanaya xabsigiiba wuxuu u bedelayaa markaa madrasa min madaaris tawxiid inuu xabsiga u gediyo meel tawxiidka lagu dhigo oo dadka diinta loogu sheego oo rabbi loogu yeedho iyagu waxay sheegeen inay u arkayaan nin fiican inuu yahay isna wuxuu sheegtay dannigaa ay sheegayaanna inuu wax ka jirayaan weliba warar kaloo aan iyagu haynin inuu og yahay laa yaأtikuma طacaamin turzaqaan ilaa nabatukuma bita'wiilihi qabla an yaأtiyakuma war xataa wixsaankana sheegaysaan qura daaye raashin idiin iman maayo ilaa yo iman baan sheegaya raashinka idiin soo socdaa wuxuu yahay dee waa nebi loo waxyoonayo marka wuxuu sheegtay aqoon dheeraada inuu hayo wuxuu kaloo sheegtay dalikumaa mima callamanii rabbii muu odhanin anigaa waxararkee wuxuu leeyahay waa cilmiyada rabbii baray subxaanaه wa tacaala wuxuu kaloo sheegtay abtirsi tawxiid innii taraktu millata qawmin laa yu'minuuna biاllahi wahum biاlaakhirati hum kaafiruun waxaan ka imi buu yidhi duul aan rabbi rumaysnayn wuxuu sheegtay watabactu millata aabaa'i ibraahiim aabbayaashii abtirkaasi tawxiidka inay lahaayeen oo wax alla ku fadilay oo dheeraadu ay haysteen inuu yahy nimanka kan markuu laba shayba u sheegay in waxyiga kani xagga rabbi uga yimaado rabbi waxbaray u sheegtay inuu ku abtirsado nebiyo iyo dad wa wanaagsan ahlu tawxiidah u sheegtay waxa uu iman doono inuu u sheegayo ayuu wuxuu uga jawaabayaa intaanu gaadhin wixii ay weydiiyeen ayuu dacwadiisa gaadhsiisanaya yaa saaxibayi sijni buu leeyahy yaa saaxiibayi sijin labadaydii saaxiibee xabsigow ama labadii xabsiga la saaxiibkahayo yacni asxaabilxabsigow yaa saaxiibaya fi sijni aw yaa saaxiibaya sijin mufasiriintu labadaba waa sheegaan labadii nin aanu asxaabta ahayn maadaamay xabsiga ku jiraan ama war labadii maxbuusow labadiinna nine xabsiga ku jirow arbaabun mutafariquuna khayr am illaahu alwaaxid alqahaar war ma rabbiyo badan oo la caabudo oo kala tagsan baa khayr badan mise allaha weyn subxaana wa tacaala in la caabudo tawxiidkiisii buu dadka gaadhsiinaya dacwadiisii buu wataa ma tacbuduuna min duuni illahi ilaa asmaa'an sammaytumuuha antum wa aabaa'ukum ma anzala allahu biha waxaa caabudaysaan oo dhammi buu leeyay waa magacyo aan ilaahay waxba ku soo dejin waa baail idan khudbo dheer oo tawxiidka ku saabsan buu jeediyey oo ilaahay qur-aanka inoogu soo guuriyey lagana warramayo intaasi markay dhex martay ee fursaddii iyo jaaniskii uu haystay ee nimankan ay u baahnaayeen isaga ay wax weydiinayeen uu ka faa'iidaystay kadib uu jawaabtii su-aashoodiina u sheegay yaa saaxibaya sijn ama axadukuma fayasqii rabbahu khamra wa ama alakharu fayuslabu markaasuu uga jawaabay waar labadii maxbuusow midkiinna waa la fasixi doonaayo khamrigiisiiba walwalaaqi kiina kalena waa la deldelayaayo waa la dilayaa oo in la salbiyaabaa ku dhici doontaa qisada maxaynu inagu u wadannaa innagu hal masale aynu qisada uga dan leynay xataa ambiyadu hadday xabsi galeen inaanay hammu dacwa dhigin inay ilaahay kelmadiisa dadka gaadhsiiyeen iyagoo maxaabiisa inay u taagnaayeen sidaa awgeed qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa nebiyadu inaanay mas'aladaasi marnaba hilmaamin xataa saacaadkay ugu adkayd saacaadkay ugu adkayd maxaa ka mid ah saacat ilmowt qofka geeridu markay ku soo xaadirto waa nolosha saacadaha ugu adag ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nebi geeridii ay ku timi laakiin qadiyatu tawxiidka dardaarmaya am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowt id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi isagoo naftu haysatoo geeridu hayso ayuu warramayaa ilmihiisiiyo kusoo xaadiray buu wuxuu leeyay maa tacbuduuna min bacdi war maxaa caabudi doontaan aniga gadaashay waa aakhiru laxdaati alxayaat buu rabaa inuu dacwada ku sugo inuu ku sugo diinta alle subxaana wa tacaala qaluu nacbudu ilaahaka wailaaha aabaa'ika ibraahiima waismaaciila waisxaaqa ilaahan waaxida wanaxnu lahu muslimuun nabigu calayhi salaau wasalaam markay naftu kasii sii uu weli sii dardaarmayo muslimiinta wuxuu sii sheegayay saacaadkiisii ugu dembeeyey bale maalintii isniinta uu dhiman doono maalintii isniinta ee la oofsan doono nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu saxaabadiisa u soo baxay ayuu lahaa allah allah salaa salaa wamaa malakata iimaanukum weli dacwo waday isagoo naftu kasii sii baxayso su si weydiinta le waxa weeyaan intaynu inagu haddaba hamigaasi xambaarsanaya ambiyadu saanu xambaarsanaaye inagu waxaynu u fahmnay dacwadu inay saaran tahay culammada iyo shuyuukhda iyo khudabada iyo xukaamta iyo siyaasiyiinta war bashar aan wax qaban karaynina ma jiro bashar aan aakhiro su-aasha la weydiinaynina ma jiro nabi moxamedna xukaam iyo culamo lama hadlayn qurhae wuxuu la hadlayay xajkaba wixii yimi baadiye ka yimi madiine ka yimi meel kale ka yimi kuwaasuu lahaa waarkiina meesha joogow qof kastoo xaadirow ka maqan gaadhsii waxay culammadu tilmaamaan qofka bini aadamkii inuu wax qaban karo qisasky adeegsadaan waxaa ka mid ah qisadii nebi sulaymaan iyo hudhudka dhex maray waxay dhahdeen shimbir ay nebi safgarteen oo tawxiidkaasi qaaday ayaa umu arag inuu yahay shimbir yar oo ka mida ah shimbiraha iyo xayawaanada la socda nebi sulaymaan oo isma odhan xaashiyadaa nebi sulaymaan un iska dhinac soco eh wuxuu dareemay bay yidhaahdaan in isna xil saaran yahay oo hadduu gartay in xil saaran yahay adigoo muslimoo bini aadamo walaqad karramnaa bani aadama ilaahay leeyay miyaad garan waayaysa inaadna xilku saaran yahay hudhud guuguulay culammadu idhaahdaan hudhud baa gartay in xil saaran iyo wuu tegey dabeetana isaga afkiisa lama fahmayninoo tawxiidka ma sharxi karaynin oo laysma afgaranaynin qoladuu soo arkay laakiin wuxuu isku dayay shaqadaasi sida ugu fiican inuu fuliyo ah inuu nebiga u wargeeyo meel halkana inay qole joogto ilaahay baan rumaysanayn dabeetana safarkii uu baxay intuu ka soo noqday buu u yimi nebi sulaymaan isagoo leh axadtu bimaa lam tuxit bihi waraanad koobin baan soo koobay war baan soo ogaaday buu leeyay waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin meesha saba la yidhaahdo ee yamana baan ka imi war dhabana waa sidaa buu yidhi war xaqiiqo ah warkiisu waa maxay bal dhegaysa warka hududka innii wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay walaha carshun cadiim waxaan soo arkay buu yidhi haweenay meesha boqoradka oo dadkabaa xukunta oo wax kastana la siiyey oo sariir boqortooyo oo weynna leh oo meel mushkila ah. haddii la soo arkay gabadh boqorada oo meel joogto oo waa maxay mushkiladu isagaa sheegaya mashkiladii wajadtuhaa wa qawmahaa yasjuduuna lishamsi buu hudhud wuxuu leeyahay war baan hayaa meel baan tegey boqortooyo dhan iyo dowladaan soo arkay ilaahay baan rumaysnayn innii wajadtuhaa wa qawmahaa yasjuduuna lishamsi min duuni illaah wazayana lahum ashayطaanu acmaalahum fasadahum can sabiili fahum laa yahtaduun hudhud wuxuu leeyahay waxaan soo helay duul cadceedda u sujuuda ilaahay hayrkii oo shayطaan acmaashooda xun u qurxiyey oo aan hanuunaynin dabeetana wuxuu jeedinayaa isagoo nebi sulaymaan la hadlaya ayuu towxiidkaiyo sida loogu baahanya ka hadlaya anlaa yasjuduu lilahi aladii yukhriju اlkhab'a fi الsamaawaati wاlard waa hudhud hadduu hudhud gartay inuu xilka kan xambaaro ah calalaqal haddii aanu isagu la hadli karayn oo aanay safgaran karaynin wuxuu ogaa in nebi sulaymaan ay safgaranayaan oo nebi sulaymaan baa qur-aanku inooga sheegay muxuu yidhi yaa ayuha nnaasu maxaa ka mid ahaa wuxuu sheeganaya nebi sulaymaan cullimnaa mantiqa tayr wa utiina min afshimbiraadkaana la baray buu lahaa maadaama uu ogyahay nebi sulaymaan inuu afshimbireedka garanayo wasiiluu u maray xataa gaalka haddaydan is afgaranaynin mid afshimbireedka yaqaanaad helaysaa garanaya idan wasiile waayimay hudhud baa gartay inuu usluub uu adeegsado uu maro si reerkaasi towxiidka loo gaadhsiiyo wuxuu gartay markaasi inuu nebiga u yimaado isaga afshimbireedka garanaya dabeetana uu mashkiladda u sharxo warkana uu u sheego si nebigu markaasi uu u gaadhsiiyo duulka kan diinta islaamiga waraanku wuxuu inooga warramaya markaa sidii uu la dhaqmay nebi sulaymaan intuu dhiiba waraaq la qoroo loo dhiibay oo la yidhi ugee oo qisada dheeree macruufka aynu qur-aanku naqaano ikhwatii fi lcaqiida waxaan leenahay taasi waxay tilmaamaysaa inaan qofnaba waayaynin xiluu qabto iyo diinta si uu dadka u gaadhsiiyo qisaska aadka u quruxda badan leh qur-aanka ku soo arooray waxaa ka mid ah fii suurati yaasiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramayaa wadrib lahum maala asxaaba alqarya id jaa'aha almursaluun id arsalnaa ilayhim inayn fakadabuuhuma facazazna biaali faqaaluu inna ilaykum mursaluun qaluu ma antum ila basharu mila ilaahay wuxuu ka warramay dadka waxaad uga warrantaa baa la yidhi oo tusaale uga dhigtaa qoladii magaalada joogtay ee rususha loo soo diray laba rasuul baa u yimi markaasay beeniyeen markaasaa mid saddexaad lagu soo daray markaasay beeniyeen waa saddex rasuul oo meel wada jooga saddex rasuul inay meel yimaadaan oo beeniyaan ma aha masaladan u socda ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay wjaءa min aqsى اlmadinati rajulu yascى qaala ya qowm اtabicu اlmursaliin ilaahay wuxuu yidhi magaalada طarafkeeda nin ordayaa ka yimi nin degdegsan oo le yaa qowm ittabicu اlmursaliin maa maxay qisada meesha ku jirtaa ismu odhan meesha saddex rasuul baa jooga adigu maxaad qaban meel ilaahay saddex rasuul u diray maxaad yeeli lahayd ama nebiba diray labada qowlkaad tidhaahdaba haddaad tidhahdo mursaliin min allaahi bay ahaayeen iyo haddaad mursaliin uu rasuul soo diray oo mundiriina bay ahaayeen meel saddex ninoo xil qaadi kara joogaan oo saddexdiiba sheegayaan ayaa ilaahay qur wuxuu ku tilmaamaya isaga mursal laguma tilmaamin waxaa la yidhi wajaءa min aqsa almadiinati rajulu yasca magaalada dacalkeeda nin baa ka soo cararay rooraya oo maxay leh yaa qowm itabicuu lmursaliin itabicuu man laa yasalakum ajran wahum muhtaduun war tolkayow rususha raaca war raaca cid aan waxba idinka doonaysaa jirin taa macnaheedu waa maxay magaalada sheekh dirir baa jooga iyo sheekh cismaan baa jooga iyo sheekh hebel baa jooga markaa dee culammadaa wax akhriyaysaa aakhiro kuwa badbaadaysaa qof kasta oo mu'min inuu xil qaadaa loo baahan war meeshii saddexda rasuul joogta ee qur-aanku wuxuu inooga warramayaa nin roorayo oo war rususha ha la raaco in cilmiga la barto waa zaadi daaciya waa wixii la sheegi lahaa in la bartaa waa fiicantay laakiin dadka inta badan in badan badan baa siday zaadka u urursanayaan safarkaba aan gelin nin zaad u urursanayo inuu safraan weligiiba safray ka warran waxbaan baranaya waxbaba sheegi maayo waan soo ururinayaa uun saxaabadii iyo dadkii hore waxay ahayd dadkaasi kelmadda koowaad marka loo sheego ahaa xambaarayay ee dadka kala gaadhsiinayay nebiguna calayhi salaatu wasalaam inuugula dardaarmay balliquu cannii walow aaya shaqadaasi hudhud baa gartay baynu leenahay shimbir baa gartay inuu xambaaro ninkaa magaalada jooga ilaahay rajulka ku sheegay wax sifo oo dheeraad oo kale lagu sheegay ma jirto iyo inuu magaalada dacalkeeda degan yahay wax kale oo qur-aanku u sheegay ma jiro wuxuunbaa ka cad unuuna qof mu'min ah aha laakiin waxaa la tilmaamayaa inuu ahaa nin xilkasa oo gartay iyadoo saddex rasuul la diidan yahay inuu isna ka dhinaca hadlo oo uu talkii la hadlo u yidhaahdo war hala raaco rususha idan war diinta ha la qaato guri waa laga sheegi karaa diinta ha la qaatiyo balliquu canii macnaheedu maaha in kitaab la dhigo qudha macnaheedu maaha in khudbad la jeediyo qudha macnaheedu maaha in muxaadaro la jeediyo qudha macnaheedu waxa weeyaan inaad tijaaradaada balliquu canii ku leeday haddaad taha jirtay tijaarada dhexdeeda inaad dadka ka gaadhsiiso haddaad aabbatay guriga gaadhsiiso haddaad walaal tahay walaaladaa gaadhsiiso haddaad jaar leeday jaarkaaga gaadhsiiso qof muslima man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili qofka qof khayr u tilmaamo baa la yidhi wuxuu leeyahay maxay ciddii ajarkaasi samaysa cid leeg buu leeyahy war waa cibaadooyinka ugu waaweyn ee lagu cibaadaysto kelmaddaydu marka inteeda badani waa nuquulaan ka soo guuriya doctor cabdilwahaab iturayri maxaanan dan lahaa un inaynu fahamno mas-uuliyadda ah inaynu diintan xambaarno oo dadka gaadhsiino kuwa inala dhashay kuwaynu dhallay muslimiinta agteenna joogta muslimiinta agteenna joogta intaas oo muslimaa jooga oo diintu ama si qaldan u gaadhay ama jaahil waxba garanaynin ama aan salaadiisaba saxan karanin waxaan isleeyahay haddii la itixaamo dadka masaajidda ku tukada meel kale aan la qabanee la itixaamo inta masaajidda ku tukataa in kamiyo aad u badanoo faataxadu aanay u saxnayn in la heli lahaa kamiyo aad u badan oo aan weli faataxadu u saxmin in la heli lahaa inta dabadda joogtana maxaad u malayn markaasi aan tukanayn isuma dhiganto tiradeenna dadkeenna muslimka ah tiradeenna iyo risaaladeennu isuma dhigmaan waxayd maanta muslimka dunida jooga hadduu muslimnimo u fakerayo inaynu dunida xagga kale uga baxno maaha xoog iyo dhaqaale iyo dagaal inaynu xagga kale ugaga baxnee waxaynu xagga kale ugaga bixi lahayn laa ilaha illa allah muxamadun rasuulullah mid xoog badan iyo mid lacag haystaba tan baynu gaadhsii waayo waa wada maran yihin walidaalika baa awlowiyaadka waxaa war xataa kuwii la laynayey suuqaalka iyo muslimku markaa jihaadku dhex taagayo la laynayo ayuu wuxuu nebigu kula dardaarmay inaan qofna la dilin ilaa iyo kow saddex la doorasiiyo ay ugu horrayso in dacwo loo bandhigo waa kii diintaba la dagaalamayo qoriga soo sitee meesha soo taagnaa ayaa la leeya waa ha ku dhufanine waxa ku tidhaahdaan war ilaahay rubee janankii ciidanka watee sii waday jananna ka sarreeyeene caliy bnu abi aalib markii loo dhiibay ciidankii dhammaaya khaybar ayaa waxaa la yidhi lan yahdiya allahu bika rajula waaxida midh qura waa ciidan la dirayo laakiin loo tilmaamayo balaaqu inuu ka muhiimsan yahay war nimankan inaad laysa baa laleeyo aad naarta u dirto waxaa ka muhiimsan inaad ilaahay ugu yeedho inay naarta qabtaan waxaa ka muhiimsan inaad ilaahay ugu yeedho kuwii loo diray inuu la dagaalamaa waxa uu nebi maxamed ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam lan yahdiya allahu bika rajula waaxida waar mid qudha in ilaahay gacantaada uu ku soo haruuniyo ayaa maxay kaaga khayr badan min xumri nicam xumr jamcu xamraa gela cascas waxaa kaaga khayr badan mid ilaahay gacantaada ku soo hanuuniya yacnii wuxuu nebigu baraya calayhi الsalaaةu wasalaam iyagoo dagaalamaya oo ilaahay dartii u jihaatamaya oo naf iyo maalba u bixinaya haddana qasdiga ka weyn jihaadkan ay wadaan inuu yahay inay diin dad gaadhsiiyaan saa daraaddeed baa waxaa la leeyahay kuwanba waxaa dagaalka keenay inaad diinta gaadhsiisaan bay diidan yihiin oo ay hor taagan yihiine arrinkiinu ha ahaado xataa adigoo dagaalamaya dagaalkaagaa ka horreeya warbar soo islaama horta dheh inaad diinta ugu yeedho idan waxay leenahay waa muhimaةulambiya waa wadiifaة اlambiya waa shaqadii nebiyada iyo rususha waa shaqada loogu talagalay ummada nebi moxamedna inay qaado ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ummadaha kaga fadli badatay wa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waayo ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkari watu'minuuna billah ambiyaa rusushii hore ka daba iman jiray rasuulba rasuul buu ka daba imanayey nebiyaa soo baxayay tiro badan leh ummaddan waxaa la yidhi cid dambeoo nebi moxamed ka soo dababaxaysaa ma jiro nebi maxamedna teg hadda ayaa dadka diinta gaadhsiinaya dee idinkaa jooga halkii nebiyada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo bani aadam oo dhan loo soo diray ilaahay baa oofsadoo teg laakiin nebi maxamed dadka intuu soo taagay buu markhaatiga ku oogay war ma idin wada gaadhsiiyey wixii alla ikiin soo dhiibay haa bay idhaahdeen waa u markhaati fureen saxaabadii inay gaadhsiiyey nebi maxamed wixii ilaahay ugu soo dhiibay subxaana wa tacaala iyana muslimkii ka dambeeye waa u markhaati kacay inay diintii iyo sideedii ayna soo gaadhsiiyeen ilaahayna waa inoo ballan qaaday inuu xifdinayo aan xabadi ka lumaynin sidii nebi maxamed kaga tegey inay ahaanayso laakiin aakhire innagaa layna weydiinaya inana intii hadhay ma gaadhsiinni idan shaqadii rususha iyo nebinimada rususha iyo ambiyadu shaqaday hayeen ayaa dadkan mu'miniintaa laga rabaa xilkii nebi maxamed ma qaadna ee ahaa wax kasta oo nebiga ka sugan hadday cibaado hadday caqiidatay hadday siyaasa hadday dhaqaalo hadday akhlaaqtay hadday si guri loo dhaqatahay wax kastaba isaga kaga dayda balliquu cannii buu nebigu yidhi waxa idinku doontaan gaadhsiiya lama odhanine aniga waa inay waxaynu gaadhsiinanaa noqotaa waxaynu nebi maxamed ka rarnay balliquu cannii waxaynu nebi maxamed ka soo rarray calayhi salaatu wasalaam khuraafaad cusub aynu samaysanay iyo kutirikuteen dambe waaynu isla inay diinta ku dhammaystira ma aha waa wixii uu isagu ka tegay nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam inaynu dadka gaadhsiinno xilkaa ciddii qaadda unbaa ariiqii nebi maxamed haysa xilkaa ciddii qaadda inay ilaahay diintiisa dadka gaadhsiiyaan oo rabbi iyo basharku abuurtay isbaraan oo isku xidhaan ayaa xilkii nebi maxamed haysa kelmadaydu waxay ku koobantahay markaasi ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina fahamsiiyo oo inaga dhigo kuwii xilkaa qaata ee guta ee sida ugu fiican u guta gaadhsiiya intay la dhasheen iyo inta ka fog iyo inta ka dheerba intan dhow iyo inta dheerba kuwa gaadhsiiya in ilaahay subxaana wa tacaala inaga dhigo nebi maxamed kuwii dhab ugu dayda calayhi salaatu wasalaam ee dhaxla diintiisii inaan laynaga dhigo subxaana wa tacaala jidkaasi kuwii ku dhintay iyagoo haya rabbi inuu inaga yeelo subxaana wa tacaala sal allahuma cala nabiyi muxamedi wcala ali wsaxbi wslem walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin